أعوذ بالله من الش... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlbaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda siddeetan iyo afaraad ee suuratu lbaqara ka mid ah waxaan soo haynay nicmooyinkii allah subxaanahu watacaala reer bani israa'iil ugu nicmeeyey iyo sida ay nicmooyinka ay uga abaal dhaceen oo ay uga jeesteen wixii uga aadanaa ee shukri rabbigood ay ku shukriyaan ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waid akhadnaa miihaaqakum wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qaadnay oon qabanay miithaaqakum ballantiinii la adkeeyey laa tasfikuuna bian tasfikuu inaydnan daadinin dimaa'akum dhiigyaalkiina inaydnan daadinin walaa tukhrijuuna wa bian tukhrijuu inaydnan bixinin anfusakum nafihiinna min diyaarikum guryihiina inaydnan ka bixinin uma intaa dabadeed aqrartum waad ogolaateen miihaaqa ballanta adag oo dhaarta ay la socoto waad qirteen oo waad ogolaateen walxaal ayaad ogolaateen antum idinkuna tashhaduuna markhaatiyaal aad ka tihiin kuwiinaan madiine markaas joogo aayaddan iyo aayadda ka dambeysaba miithaaq iyo ballan kale oo rabbi subxaanahu watacaala uu la galay reer bani israa'iil oo kitaabkooda towraad lagula galay ayuu rabbi ka waramaa madmuunka ama marka laysku soo xooriyana ballantan alla uu la galay miithaaqan adag afar shay ayuu un ku saabsanaa inaynan isdilin oo aynan dhiigga iska daadinin taas waa nahyi guryaha inaynan iska qixinin oo aynan iska saarin guryahooda qaarkood qaarka kale aynan guryaha ka bixinin nahyiga saddexaad isagana waxa uu ahaa inaynan iyaga cadowgooda dadka aan ku diinta ahayn inaynan garab ku siinin kuwo kale oo iyaga ka mida inay laayaan oo mudaahara ay sameeyaan oo cadowgoodii intay garab siiyaan kuwo ku diin ah marka ay isla dilaan iyaga iyo mushrikiinta cadowga u ah saddexdaas marka waa waxyaabo laga reebay midna waajib la faray bay ahaydoo waxa uu ahaa ee hadday arkaan nin ayaga ku diin ah oo maxbuus ahoo la haysto inay soo furaan oo ay wax allaale wixii ay ka bixi karaan siday uga soo furi lahaayeen cadowgaas inay ku dadaalaan iyaga marka saddexdii nahyiba waa ku dhaceen mararka ay arkaan qof maxbuus la haysto oo iyaga ku diin ahna waa furo jireen oo marka midna waa ogolaadeen oo amarkii waa yeeleen oo ku saabsanaa fidaa-u lusaara maxaabiista in la furto ama tafdiyatu lusaara saddexdii nahyina way ku dhaceen oo inay isdilaan inay dilaan dad iyaga ku diina ay dilaan xaqdarro ku dilaan iyo in ay markaa cadowgooda ugu kaalmeeyaan iyo guryaha inay ka qixiyaan oo maalkoodii iyo ay ka dhacaan intaas baa marka labada aayadood ay ka warramaysaa inaad marka maxbuusna furataan naftiisiina aada goysaan ayaa wax marka yacni diintoodiina ku fog ah caqli ahaanna aada iyo aada uga fog ninka haddaad badilaysid inaad maxbuus isagoo ahaan fakinayaa dhahdaan naftiisiina uunan ammaan idinkaga helin waa dhibaato marka alla wuxuu yidhi wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballantiinnii la adkeeyey oo dhaarta lagu adkeeyey laa tasfikuuna bianlaa tasfikuu inay inaydnan daadinin ballantu saasay ahayd marka laa tasfikuuna waxay la macno waxay la icraab tahay laa tacbuduuna ila allah allahdii aan soo marnay ayb marka ma ba in la qadaro an oo markaa lagu daro yacni bianlaa tasfikuu saasoo kale la dhaho ama an tafsiiriya in layska soo qadaro oo la yidhaaha ay laa tasfikuuna ay laa tasfikuu nahyigu nafyiguna ou noqdo bimacna nahyi waxyaabihii halkaa ku jira halkaanna ku jira marka waxba ku dheeraan mayna taas marka wadkuruu xusa id waqti aqadnaa aan qaadnay mihaaqakum ballamadiinii aan qaadnay la adkeeyey oo lagu adkeeyey dhaarta laa tasfikuuna bianlaa tasfikuu inaydnan daadinin ballantu saasay ahayd dimaa'akum dhiigyaalkiina inaydnan daadinin laba tafsiiraa ku jirto iyaga qofka see dhiiggiisa u daadina isaga laftiisa dhiiggiisa sideeba u daadina laba ixtimaal baa ku jirta kan koowaad uguna xooga badan waxa uu yahay waxaa laga wadaa ay laa yaqtul bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale younan dilin waayo nin ayaga inta isku diinta ah hal jir oo kale waay hal qof oo kale ayay u dhigmaan marka mid idinka idinka mida qof isaga ku diin ah yaanu dilin oo yani nabiyullaahi muusa ay wada rumaysan yihiin oo rabbi keliya ay wada caabudayaan yacnii qofku diin ayaanu dilin marka nacam fa kaana fii qatli rajuli minhum alrajula minhum qatla nafsihi bay la mid ahayd id kaanat millatuhumaa waaxida mar hadday isku diin yihiin hadduu qof marka isaga ku diino ou dilo isagoo isdilay unbay la mid tahay nebigana waa ka yidhi sal l slam mathal lmu'miniina fi tawaadihim wataraaxumihim watacaatufihim wa tacaatufihim ka mahali اljasadi اlwaaxid sidaas oo kale waa tan marka macnaha labaad waxa uu yahay sabab younan u noqonin bannayso younan horseedin sabab bannayso in isaga naftiisa lagu dilo qisaas ahaan yacnii yownan cidna gardarro u dilin hadduu qof gardarro u dilo isagana waa la qisaasayaa isagoo isdilay la mid tahay marka naam oo marka tanna waxay tahay marka wadcu lmus asababi maqaam almusabab sababtii in la dhigo booskii wixii sababta loo ahaa labadaas tafsiir buu ibnu jariir uu sheegay mid saddexaadna qaaraa ku daroo qofka isagu inuu isdilaaba la diidaa bay dhaheen ee taa iyada iyadoo manhi ay tahay oo nebiguna uu reebay sal ll cl ee qofku inuu nafsadiisa gooyo diin walbana xaaraan ay ku ahayd yaa haddana marka macnaha laakiin hadda aayaddan ay u taagan tahay iyo siyaaqu kaas hadda ma ahan ee labadan macno weliba kan hore ayaa aada u xoog badan walaa tukrijuuna wabianlaa tukhrijuu inaydnan bixinin ballantii sidaa ahayd anfusakum nafihiina inaydnan bixinin min diyaarikum guryihiina aydnan ka bixinin oo markaa iyadana waxaa laga reebayaa qofna iyaga ka mida inuu sabab u noqonin ama uunan la mubaasharoonin toos uga qeyb qaadanin in uu degaankiisii ka qixiyo ama gurigiisii uu ka qixiyo qofku diin ah uma markaa dabadeed aqrartum waad oggolaateen oo labadaa arrin ee ballanta la idinkaga qaaday waad oggolaateen walxaal antum tashhaduun marka uma aqrartumtaan waa kuwii hore ee ballanta lala galay ee nabiyullaahi muusa la joogay oo towreed iyaga markaa kuwan hadda madiino jooga awoowayaalkood wa antum tashhaduunadana ibnu cabaas wuxuu leeyahay kuwii madiine nebiga la joogay ku saabsan tahay marka waxay ka dhigan tahay uma aqrartum waad ogolaateen qoladii horea ogolaatay waa heshiiskii yacni waxaan ujeedaa miithaaqi ballantii walxaal antum idinkuna tashhaduuna idinkana aada markhaati ka tihiinoo towreed iyo kitaabkii aada akhrinaysaan oo idinka laftiinna markhaati baad ka tihiin inay kuwaas ogolaadeen marka wa antum tashhaduunada marka in laga macneeyo marka qoladii marka eh, waxaa lagula khitaabayaa yahuuddii la joogtay nebiga sal ll l slama madiina ayib wa antum tashhaduuna maxaad markhaati ka tihiin calaa iqraarihim kuwaas qiraalkoodii ayaad idinku markhaati ka tihiin biakdi lmithaaqi ay qireen ballanta qaabashadeeda ay qireen huma antum haؤulaaءi taqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqa minkum min diyaarihim huma intaa dabadeed antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwaanow kuwii madiina jooga nebiga la joogay waa waxaa hadda lagu soo jeestay huma intaa dabadeed ka bacdi antum idinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwaanow taqtuluuna waad dilaysaan anfusakum nafihiinaad dilaysaan waad islaynaysaan watukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan baad bixinaysaan koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah min diyaarihim guryahooda xaggoodaad ka bixinaysaan ood ka saaraysaan tadaaharuuna tatadaaharuuna xaal aada garabsanaysaan oo aada yacni garab siinaysaan calayhim iyaga korkooda bilithmi dembi aada iskugu garabsanaysaan iyo walcudwaani collaytan aada iskugu garabsanaysaan wa in ya-tuukum hadday idiin yimaadaan usaaraa xaal ay yihiin maxaabiis ayagoo ah hadday idiin imaadaanna tufaaduuhum waad furanaysaan oo maal iyo wax walbaad ka bixinaysaan oo waa furanaysaan ayb wa huwa shaniguna sidaas baad u furanaysaan walxaal huwa shaniguna muxaramun ku la xarimay ikhraajuhum bixintooda calayhim muxaramun la xarimay calaykum idinka korkiinna ikhraajuhum bixintooda uu yahay kula xarimay idin iyadoo markaa yacnii bixintooda mid dushiina laga xarimay ay tahay ayaad sidaas yeelaysaan ood u furanaysaan afa tu'minuuna miyaad rumaynaysaan bibacdi ilkitaabi kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan wa takfuruuna ma ku kufrinaysaan oo ma diidaysaan bibacdin kitaabka qaarkii famaa jazaau man qof abaalmarintiis ma aha yafcalu samaynayo daalika kaagaas minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli ma ahane wax kale abaalmarintiisu ma aha fil xayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yuraduuna waa la celinayaa waa la yeelayaa iyagii ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu adayg badan intii ka abaa la yeelayaa wamallaahu alla ma aha nin bikhaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan aayaddan dambe markaa de dhaqankoodii heshiiskii sidaanu u dhacay uma antum humadan markaa waxaa weeyaan hadda tartiib oo taraakhi ah lagama wado macnaheede waa iska tartiib oo rutbi ah waay heshiiskaasaa jiray heshiiskaas iyadoo uu jiro oo aada qiran tihiin oo kitaabkiini idinkugu yaallo ayaad haddana markiiba sidaan aada u dhaqmaysaan uma antum istibcaadna waa lagu sheegaa lilistibcaadna waa loo keenaa aad baa loo fogeysana idinkoo heshiiska yacni miithaaqaas iyo ballantaa dhaarta ay la socoto ilaahay la gasheen iyaad haddana sidaan idinku ku dhaqmaysaan ood sameyneysaan ayb oo iqraarkiinii waxaa ka dambeeyay camal xumadan iyo shaqadan marka xun iyo ficilkan xun uma intaa dabadeed antum idinku haa ulaa'i meeshaan marka laba icraabo mashhuur ahaa ku jirto in la yidhaha antum mubtada laga dhigo haa-ulaa-ina munaado laga dhigo oo xarafkii nidaha laga xadfay oo yaadii laga xadfay laga dhigo taqtuluunana markaa antumta khabarkeeda ay noqoto waana sidaas marka sida nuuxaad badan ay ay ku tageen qaarna waxay leeyihiin maya ee antum baa mubtada ah haa-ulaa-ina waa khabar jumlada taqtuluunana xaalo waay nacam waa la xaalayna siiba weyhi baana sidaas ku tegay oo isagu wuxuu leeyahay ismu ishaara nida maba laga xadfi karaba nacam xaraf xarafka nidaha lagama goyn karo waana meesha ibnu maalik laftiisa uu yihi wadaaka fi ismi ljinsi waalmushaari lah qalla waman yamnachu fansur caadilah masalada uu yiri waay nacam wadaaka fi smi ljinsi wuxuu ka hadlayay meelaha nidaha xarafka nidaha la gooynayo ismu jinsiga waa la gooyaa waxay ku mihaaliyaan xadiidkii nabiyullaahi muusa thawbii xajaru thawbii xajaru ey yaa xajaru waay naam waa ismu jinsi xajarka wlmushaari lahuna tan aan hayna waay uma antum haaulaai ismu ishaara waay naam laakiin xadafkaasi wuxuu yihi qalla waa yaryahay naam waman yamnachu fansur caadilahu qofkii diidayna kan isaga eedaynaayo u gargaar siiba weyhi iyo u jeedaa marka ayib marka saasaana fiican yaa haa ulaa-ida in lagu wado taqtuluunana marka khabar laga dhigo waa fiican tahay ka kalena in la yidhaha uma antum idinku haa-ulaa'i kuwaanaa tihiin idinka kuwan ayaa tihiin taqtuluuna xaal aada dilaysaan saanaad tihiin ood ku dilaysaan weliba nafihiina aada ku dilaysaan saasuu noqonaa wejka kale ee icraabta uma intaa dabadeed antum idinku haa-ulaa'i yaa haa-ulaa'i kuwaanow kuwiinanow taqtuluuna waad laynaysaan oo waad dilaysaan anfusakum nafihiinaad dilaysaan say u dili jireen marka ibnu isxaaq fi siira wuxuu ku wariyey yahuuddii madiino deganayd saddex qolay ahaayeen banu nadiir iyo banu qaynuqaac iyo banu qurayda banu nadiir iyo banu qaynuqaac khasraj ayay waxay la ahaayeen bahwadaad xilfiyay kula jireen khasraj banu quraydana ows ayay kula jireen bahwadaag ay la ahaayeen sidaas markay dhacday ayaa waxaa dhacday marka waxaa dhici jirtay ows iyo khasraj waa dagaalamayaan marka maadaama ay dagaalamayaan labadii dhinacna qolo walbaa qeyb yahuudda ka miday wadataa yahuuddii marka iyagii baa isdilaayo nimankan mushrikiinta waana qabla alislaam waxaa mushrikiintan dagaal ka dhexeeyo ayay iyagu ku kala safan yihiin waxaa dhacaysay marka ninka banuu nadiirka ah inuu dilo ninka banuu quraydaha ah ee safka kale kasoo jeedo banuu qaynuqaaca midkan ah banuu qurayda inuu dilo banuu quraydana inay kuwan kala dilaan yayna marka ku dhex dagaalamayaan mushrikiin ayagu kitaabayba yaqaanaanoo dad miithaaq iyo ballan ilaahay yaqaan ayagoo ah ayay dad mushrikiin ahoo cawaan ahoon waxba ogeyn ayay la kala safan yihiin ay isku dilayaan marka nacam marka waxaa la leeyahay war qaarkiin inuu qaarka kale laayo isagoo dad mushrikiin uu og yahay inay asnaam caabudaan isagoo ku daba safan arrintaa arrintaas yacni aayaddan marka ay ka warramaysaa meeshaas marka waxaa dhacaysa dagaalka marka la kala rogmado ayaan la joogo waa la dadka maxaabiistee lahaayo haddii uu marka yahuudi yahay dhinacaan maxbuuska la haysto kii la dagaalamayay shalay ayaa intuu lacagtii iyo ka bixiyo uu soo gado ayuu sii daynayay nacam maxaad sidaan u samaynaysaan marka la dhahana tafdiyatu lusaara waana la amray bay leeyihiin nacam marka maxaad qeybna u qaadateen ninkan maxaana u dilaysaan marka intaad qeybna diinkii ka qaadaan qaybtii kalena aada diidaan maxaa idinku qabtayaa laleeyahay marka nacam ayb uma antum idinku haaulaai yaa haaulaai kuwaanoo taqtuluuna waad laynaysaan anfusakum nafihiinaad dilaysaan qaarkiina qaarka kala dilayo wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan kooxaa bixinaysaan kooxda oo minkum idinka idinka mid ah min diyaarihim guryahooda xaggooda ka saaraysaan ood ka bixinaysaan intay dagaalka markuu dhaco intay qixiyaan oo guryaha ka bixiyaanay bililiqaysa jireen marka nacam ay cagta mari jireen marka dil iyo waxay isku dareen dhac tadaaharuuna xaal aada garabsanaysaan isgarabsanaysaan calayhim iyaga korkooda aad isku garabsanaysaan iyo idinka iyo mushrikiintii bilithmi dembi aada iskugu garabsanaysaan ood iskugu garab siinaysaan walcudwaani iyo collaytan aada iskugu garab siinaysaan idinkiibaa isgarabsanaayo kuwo kaloo walaalihiin aada isku garabsanaysaan bilithmi waalcudwaan waxaa kaloo bilithmi walcudwaanku ou noqonayaa inaad mushrikiin la dishaan qof idinka idinku diin ah tadaaharuuna marka tatadaaharuuna qiraa'adaans haddaan ku wadno haddii la yiraahdo marka tadaharuunana tadaaharuuna marka la yihahdo ay tatadaaharuuna ta'dii iyo da'dii baa laysku idqaamay ta'da markaa la jaray da'daasaa marka lagu shiday ayb tadaaharuuna tatadaaharuuna waay tadaaharuunana tatadaaharuuna ta-dii markaas la gooyey oo keliya tadaaharuunadana marka watukhrijuunadaa laga xaaleynaa damiirka ku jiro oo markaa waxay noqonaysaa guryahoodaad ka bixinaysaan tadaaharuuna xaala kownikum aada tihiin mutadaahiriina kuwa isu kaalmaysanaya calayhim korkooda dilkooda iyo bixintoodaas bilithmi isugu kaalmaysanaya dembi iyo walcudwaani ayb ama in laga bixiyo laga xaaleeyo watukrijuuna fariiqan fariiqan minkum fariiqanta in laga xaaleeyo maadaama fariiqan la sifeeyey waxay usoo dhawaanayn macrifo marka waxay noqonaya tadaaharuuna mudaahariina calaykum calayhim iyagoo yacni laysku garabsaday saasay markaas noqoneen labadaasba waa xaal saaxibulxaalka fariiqanna waa laga dhigi karaa watukhrijuuna waawga ku jirana waa laga dhigi karaa wain ya-tuukum hadday idiin yimaadaan kuwaas aad yacni coleytanka iyo dembiga aad korkooda iskugu kaalmaysanaysaan hadday idiin yimaadaan usaaraa iyagoo xaal ay maxaabiis yihiin tufaaduuhum waad furanaysaan markaa waad furanaysaan wa huwa muxaramun ikhraajuhum sidaasaad yeelaysaan walxaal huwa shaniguna ou yahay huwa marka in laga dhigo damiiru shani saasaa fiican ayb si marka ikhraajuhumta mar labaad soo celinteeda iyo aan markaas culays looga mu muujinin ayb wa huwa walxaal huwa shaniguna muxaramun kula xarimay ikhraajuhum bixintooda ay tahay alayhim calaykum korkiina laga xarimay marka muxaramun iyo ikhraajuhum mubtada iyo khabar waay markaa huwadaasayna labada jumladu huwadaasay waxay u tahay marka khabar ay u tahay ikhraajuhum in marka muxaramun tahay la camal siiyana waa bannaan tahay oo naa oo kale iska noqoto intaba labada wejba sidaasaad yeelaysaan walxaal huwa shaniguna muxaramun kula xarimay calaykum idinka korkiina laga xarimay ikhraajuhum bixintooda laga xarimay korki kor yani korkiina uu yahay bixintii markii horeba inaad bixisaanba waa la idinka reebay ayb tu'minuuna ma rumaynaysaan marka bibacdi lkitaabi kitaabka qaarkiis miyaad rumaynaysaan macnaha iimaanka waxaa laga wadaa qeyb kitaabka miyaad ku camal falaysaan waay hadda wa takfuruuna ma ku kufrinaysaan bibacdin bibacdi lkitaabi kitaabka qaarkiina ma ku gaaloobeysaan laba macnaa meeshaas marka ku jirta hadday iyagu marka xalaashadeen dilka iyo waxyaabihii noocaas ahaa ee laga reebay oo aynan ku dhaqmin haddii ay bannaysteen kufrigu waa kufri diintaba ka bixiyey haddii aynan sidaa oo aynan ahaynee bimujarad ay iska sameeyeen shahwo darteed ay u sameeyeenna kufrigu marka wuxuu iska noqonayaa midaan diinta looga bixin min baab qowlkii nebigu uu yidhi sal l l slam oo kale laa tarjicuu eh, bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin yani gaalo oo kale ha noqonina labadaas macnabana mufasiriintu way sheegaan meeshaa marka alimaamu lqurdubi wuu tacliiqiyey aayaddan oo waxa uu yihi walacamru llahi laqad acradnaa naxnu can اljamiici biاlfitani fatadaahara bacduna calaa bacdi layta bilmuslimiin bal bilkaafiriin wuxuu leeyahy walacamrullaahi ilaahay baaqi ahaanshihiisaan ku dhaartaye laqad acradnaa naxnu cani iljamiic innaga muslimiinta ah intaan la sheegay waa ka jeesanay kulli bilfitani fitan ayaana uga jeesanay fatadaahara bacdunaa calaa bacdin qaarkeen qaarka kaleu isu kaalmaystay leyta bilmuslimiin hadday muslimiin iskaalmaystay ahaa lahaayeen dulmiba ha isku kaalmaystaane waaba roonaa lahayd nacam bal bilkaafiriin gaalay isu kaalmaysanayaan nacam qaarkeen ayaa gaalo kaalmaysanaya kuwo kaloo muslimiina yay u kaalmaysanayaan nacam markaasay eber ka dhigayaan nacam ayb bal bilkaafiriin xataa taraknaa ikhwaananaa isagoo andalusuu ka yimid qurdubi dhulka andalus iyuu ka yimid xataa taraknaa ikhwaananaa ilaa aan walaalaheen ka tagnay adilaa-a iyagoo dullaysan saaqiriina yar oo dullaysan yajri calayhim xukmu lmushrikiin falaa xawla walaa quwata ilaa billah walaalehen waxaan uga tagnay buu yidhi iyagoo dullaysan oo xukunka gaalada ku qasban oo lagu qasbaayo oo yacni markaa yacni meelay iyo xeelad ay ka galaan intay waayeen kuwaa marka mushrikiinta xukunkooda ku dhex jiro ee dhulka andalusna de sida ay waa la ogyahay markaa kooxihii ka dilaacay iyo say isu naceen iyo qolo walbaa say gaalada u kaalmaysanaysay ilaa markii dambe iyaga dhan laga tirtiray meesha ood arkaysaan sbain iyo burtuqaal iyo dhulkaas waanaa waa laga tirtiray raadkii hadda muslimiinta meeshaas sababka ugu weynna sidaan uu musanifku ka yacni alimaamu alqurdubi uu ka hadlayo waaye intii yareedee meesha ku hartayna dad iska du la dullaystay noqdeen intii kalena way ka soo qaxeen dhulkan masar iyo maqribkan dhow ayay iska yimaadeen waxaad arkaya walidaalika culimo badan oo waaweyn oo maqaaribo ah oo masar ku dhimatay oo masar ku duugan ayaad arkaysaa qaxay ku yimaadeen marka meeshaas dhaam markaa wuxuu leeyahay leyta hadday muslimiin muslin u kaalmaysana oo guusha ou muslin kale helaayo haba iska qaab darnaadee waxbay ahaan lahayd laakiin guul ou gaal uun ka faa-iidayo weeyaan maantana waxaan u malaynayaa dee khariidadii islaamka waa sii muslimiintu waa sii yaraanaysaa waxa ay u yaraanaysana de waxaa heerka ay taagan tahayna waa dareemaya xataa yacni waxyaabihii diinta iyo awqaafaha iyo ku tacalluqay ayaa xataa yacni waxaa ka tala bixinaya dadaanba diintaba aaminsanayn oo yacni iyagu markaas aanba naguba diin ahayn mashaakilkii marka aada u usii darnaaday waqtigaa hadduu sidaa lahaada maxaad umalaynaysaan marka famaa jazaau man famaa jazaau man axad abaalmarintiis ma ahaanin maada naafiya naafiyowha axadka oo yafcalu samaynayo daalika kaagaa la sheegay minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli ma ahane wax kale abaalmarintiisu ma ahaanin inuu dulloobo filxayaati noloshii dhexdeeda uu ku dulloobo addunyaa dhoweyd wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yuradduuna waa la celinaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu adayg badan ayaa intii ka ahaa loo celinaa wama allaahu alla ma aha nin biqaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan ilaahay mid moog ma aha marka yahuudii haddii innaga qur-aankii naloogu tilmaamay innaga inaan ku dayanno waanaayaa nalaga celinaa nebiguna sal ll slam wuxuu tilmaamay ummaddaani inay ku daya doonto yahuud iyo nasaara latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhu waana midda hadda ay dhacayso in badan muslimiinta ay aada ugu dayanayaan gaalada ulaaika aladiina shtarawuu lxayaata ulaaika aladiina ishtarawuu alxayaata addunyaa biاlaakhira ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ishtarow iibsaday alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd bilaakhirati aakhiradii ku gatay falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga khafiifin maayo walaa hum mana ahan iyaga yunsaruuna kuwa loo hielinayo loo gargaarayana ma aha kuwa marka sidan yeelo kitaabkoodii aan axkaamtii kitaabkoodii inteedii badnayd aan ku dhaqmin ee barna ka rumeeyey barna ka gaaloobay kuwaasi alla wuxuu leeyahay tilmaanuu ka bixina waa kuwa marka adduunyada ri'aasada adduunyada iyo dhaldhalaalka adduunyada kuwa ka jeclaaday waay aakhiradii nacam oo aakhiradii marka iska bixiyey adduunyo iibsadeen ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ishtarow iibsaday alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd ayay iibsadeen bilaakhirati aakhiraday ku gateen oo aakhiradii ayay iska bixiyeen oo iska dhiibeen w ayb marka istabdelu lxayaata adunyaa bilaakhirati bay ku bedesheen see ugu bedesheen waxaanoo dhan waxa ka keenaya waxay u badnayd ama adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo macaankeeda inay helaan ama ri'aasada diiniga inay u sugnaato taa ayay marka waxay u yeeleen xaqii ay yaqaaneen oo ay qirsanaayeen ayay uga tageen waxay la mid tahay marka qowluhu taa fii suurati naxli alla uu ku yihi dalika biannahu mustaxabu alxayaata addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin markuu dadka gaalnimada qalbigooda ku waasiciyey oo ku qancay gaalnimada wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka tilmaamay inay adduunyo ka jeclaysteen aakhiro marka dadka waxa gaalnimada ku ridaayo oo islaamka ay uga tegayaan ama macaasida ku ridaayo ama ay dhici karta inay markaa iyagoo xaqii arkaayo inay ka tagaan oy khilaafaan adduunyo jacaylkeed waay macanaa maanic iyo cudurdaarna qofka u noqon mayso oo waayo takliifka inaga nala kallifay adduunyadaa dhaldhalaalkeeda annagoo u jeedno inaan ka sabarno oo aakhirada aan raacnaaba nalagu imtixaanayba haddii marka adduunyo inaad raacdo lagugu cudur daaraayo takliifka dhanba meesha waa ka bixi lahaa falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabkii laga fudaydin maayo walaa hum mana ahan iyagu yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayana ma aha wlaqad aataynaa muusa alkitaaba waqafaynaa min bacdihi birusul walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ah aataynaa waxaanu siinay muusaa muuse alkitaaba kitaabkii ayaan siinay waqafaynaa waxaan raad raacinay oon raacinay min bacdihi min bacdi muusaa muuse gadaashiisa birusuli ayaan raacinay rusul wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise ciisihii ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad ayaan siinay waayadnaa waanu xoojinay hu isaga biruuxilqudusi ruuxdii dahirnayd ayaan ku xoojinay fa kullamaa mar walboo jaa-akum uu idiinla yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uu idiinla yimaado laa tahwaa aynan jeclaysanaynin anfusukum nafihiinna aynan jeclaysanaynin istakbartum ma san taagaysaan can ilxaqi miyaad ka san taagaysaan fa fariiqan ko fakadabtum waad beeniseen fariiqan koox rusushii ka mid ah ka ciisaa wa muxamadin alayhim salaa asalaatu wasalaam wa fariiqan wataqtuluuna waad laynaysaan fariiqan qeybna waa laynaysaan xaalkiinu marka sidaas uu noqday markii sidaan iyo towraad nimankaan iyagoo og axkaamtii towreed ogol haddana wixii gacantoodii ku jiray ay ka jeesanayaan markii lasoo tilmaamay ayaa haddana sida ilaahay ugu nicmeeyey oo hadba rasuulba rasuul loogu dhiibayay hadba yaa haddana marka yacnii kibir inay kasii qaadeen iyou rabbi tilmaama walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay muusaa nebiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii ayaan siinay waa towreed waqafaynaa waxaan qadaad raacinay oo aan gadaashiisa dabagelinay oon raacinay min bacdihi muuse gadaashiisa birusuli rusul rusushii rusul badan baa marka ka dambeysay nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay markaa yuushac ibnu nuun iyo rusul fara badan meeshaas marka macno weyn baa ku jiro waxay tahay markii horena nebiyullaahi muusa idin maamulayo markii dambena waxaa idinku eh, rusushii isaga ka dambeysay ayaa timid arrintiinana iyaga ayaa maamulaya rusushaas xadiidkii nebigay marka aayaddu ay waafaqsan tahay oo nebigu sal l slam muslim uu wariyey oo nebigu uu yidhi sal l l slam kaanat banuu israa'iila tasuusuhum اlanbiyaa reer bani israa'iil waxaa maamuli jiray ambiyada kulamaa halaka nabiyun mar walba oo uu nebi dhinto nebi kale ayaa istakhlafahu nebiyun nebi ayaa isaga ka gadaal maraayey oo markaa yacnii maamulkii iyo sii wadaayey taas marka nicmo waaye iyaga taladoodiiba ambiyada hadday u hayso dad markaa de tala dad fiican ay u hayaan waay oo ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala keliya un waxaa la idinka rabaabaa inaad raacdaan unbay ahayd maahan inaad rususha quursataan ood yaraysataan ood ka santaagtaan raacitaankooda taas marka shu'mi iyo baasay idiin tahay nicmadii ilaahayna inaydnan gudaninay ay tilmaameen haddii marka qoomku hadday dad wanaagsan oo ambiyado ambiye ay maamulaan ambiyada marka ay dhintaan dee nabiyullaahi moxamed sal alla ly slam intii uu noolaa isagaa wax maamulayay markii uu dhintayna talada muslimiinta dad wan wanaagsan oo abubakar iyo uma cumar uma cuhmaan uma cali sidaasay ku socotay uma mucaawiya way fiicnayd dadkii uun wanaagsanaabaa taladooda haayey in allaale inta marka taladu ay dadkaas hayaan waxa lagu dhaqaaye lagu maamulaya ee nidaamkooda iyo tadbiirkooda uu ku soconayana ay tahay axkaamtii ilaahay subxaanahu watacaala uu raalliga uga ahaa ee masaalixdooda ka tarjumaysay waxyaabaha iyaga dhibaaya lagaga reebayay in allaale intay xaaladaas siyaasadoodu ay saas ku socoto dadkaasi khayr iyo wanaag bay ku dhex jiraan hadday dad liito oo kuwii ugu caqliga yaraa ugu yacni diinta uga fogaa ugu jaahilsanaa marka ay maamulaanna ada dadkaasi marka halaag iyo dhibaato unbaa ku dhacaysa ayb waana iska muuqataa ayb wa aataynaa waxaanu siinay ciisaa ciise ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati xujooyin cadcad ayaan siinay xujooyinkaas marka waxaa lagu fasiray annahu kaana yubri-u lakmaha qofka indhala-aanta ku dhasho ayuu markaa yacnii intuu gacanta ka salaaxo ilaahay idinkiisa ayaa ku indh ayuu indhihiisa markaa ay ugu bixi jireen oo markaa mid wax arkaayo uu ku noqon jiray bariska dadka qaba sidoo kale gacantiisay ku raysa jireen ilaahay idinkiisa iyadoo ay tahay dadka kuwa dhintay waa soo nooley jiray biidni illaahi buu kusoo nooley jiray aayaadka cadcadoo nabiyullaahi ciisa la yimid taas oo mucjizaadkaas cadcadoo nebinimadiisa tusaayo waayadnaa waan xoojinay hu nabiyullaahi ciisa biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnaydaan ku xoojinay biruuxi اlqudusi waa min idaafati اlmawsuufi ila اsifati mawsuuf oo sifa loo idaafeynaya waay ruuxda waa mawsuuftii alqudusna waa sifadii waay waa mawsuuf sifadiisii loo idaafeynayo ay aلruuxu اlqudus waay ay biruuxi اlqudus saddex tafsiiraa ku jirta oo ma'huura tafsiir wuxuu leeyahay jibriil baa laga wadaa waana kan ugu xooga badan tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay injiila laga wadaa kitaabka injiil injiil markaa maadaama uu kitaab xag alle ka yimid uu yahay ruux waa lagu tilmaami karaa walidaalika ilaahay waa ka dhahaya wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa kutubta iyo waxyiga alle ka imaada ruux waa lagu tilmaamaa tafsiirkaa marka taasuu cuskan yahay tafsiirka saddexaadna waxa uu yahay ruuxdii nabiyullaahi ciise lafteedaaba loo jeedaa oo ruux dahiran waayo siday yahuuddu leeyihiin ma ahane oo ibnu zino waaye ay dhahayaan walciyaadu billahi sidaas ma ahane ruux dahiran waayo ruuxda nabiyullaahi ciisa saddexdaa tafsiiraa ku jirto kan horaa xoog badan marka nusuusta faraha badan la fiiriyo waayo nabiga sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi xasaan markii uu gabaygiisa iyo gabayga iyo tirinayo waa tii nebigu uu dhihi jiray istaag mimber inta se loo sameeyey ayuu nebigu wuxuu dhihi jiray mushrikiinta inuu hujuumo ayuu amri jiray oo wuxuu dhihi jiray fa ina ruuxa alqudusi yu-ayiduka ruuxulqudus ayaa ku ayidaya jibriil ruuxulquduskana jibriil la jeedi xadiidkii kale isagan ahaa ina ruuxa alqudusi nafata fii rawcii nabigu yihi sal l slam ruuxulqudus jibriilow ka wadaa qalbigeyga iyo ama nafteydu wuxuu ku afuufay ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha kaana marka maxaa loo jeedaa jibriil baa laga wadaa ruuxulquduska nusuus badan baa marka waxay tilmaamaysaa ruuxulqudusku jibriil inuu yahay nusuustaas baana waxay xoojinaysaa halkaana in jibriil laga wado jibriil aan marka ku xoojinay oon ku taageernay afa kullamaa mar kastoo jaa-akum uu idiin yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uu idiinla yimaado shayga oo laa tahwaa aynan jeclaysanaynin anfusukum nafihiinu aynan jeclaysanaynin istakbartum miyaad san taagaysaan can ilxaqi miyaa ka san taagaysaan istifhaamka jawaabtiisii waay marka mar walboo nebi idinla yimaado shay naftiinu aynan jeclayn mis weynaysiinaysaanoo rasuulka miyaad quursanaysaan ood ka san taagaysaan xadiidkii nebigana waa towa sal ll l slam xujibat iljannatu bilmakaarihi waxujibat innaaru bishahawaat naartaba waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha naftu jeceshahay qofka marka waxaa laga rabaa waxyaabaha naftu jeceshahay inuu khilaafo nafsadiisa la dagaalamo tan ilaahay kula ta yacni uu amrayo ayay maslaxada ugu jirtaa ee rasuulku ay amrayaane taas inuu qaato nafsadiisu haba ku adkaatee laakiin iyagu sidaa ma yeeline naftooda waxa ay jeceshahayba hadduu rasuul ka khilaafo santaag iyo kibiray ku bilaabayaan ayb kibirkuna marka qamdu rasuulka sal l slam xaqiiqdiisa waatuu ku tilmaamay bataru lxaqi waqamdu nnaas xaqa oo laga kibro laga qooqo iyo dadka oo la xaqiro dad ambiyada ilaahay baana ugu qiimi badan ummad haddii ambiyada ilaahay in la xaqiro qofkii waaba ku waa gaaloobayaaba iyagii marka waxyaabahaasay ku kaceenoo ambiyadii bay quursadeen quursigaas marka laba macnaa laba noocaa laga sheegay takdiib inay beeniyeenba hadday marka ambiyada ilaahay beeniyeen qofka aada beeninaysa waa qof aada yasaysa adiga haddii aad dil ugu dartana qofka aada dilaysa waa qof aan macno kugu fadhinin sidaasay ku kaceen marka kuwan fa fariiqan kadabtum fa kadabtum waad beeniseen fariiqan kooxaad beeniseen oo ambiyada ee rususha alla ka mida waa nabiyullaahi ciisa iyo nebiy llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa fariiqan wataqtuluuna waad laynaysaan fariiqan koox qeyb ambiyada ka midana nebiyullaahi yaxyaa iyo nebiyullaahi zakariya ayaa ka midan kuwa ay laayeen laakiin nugtada maxay tahay takdiibkana maadi looga cabiray qatligana looga cabiraayo mudaaric maxay tahay mufasiriinta qaara u baxay waxay yidhaahdeen xikmadu waxay tahay ama macnaha ku jiro nebiyaalka inay dilaan weli waa wadaan oo nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay isku dayeen inay dilaan markay u sumeeyeen garab naag yahuudiyada waatay martiqaad yacnii intay wax u samaysay neef qashay waatay u yeertay martiqaad ahaan ay nebigu ugu yeertay sala allahu calayhi wasalam e waa kii marka nebigu garabkau jeclaa waa way ogaayeene garabkiibay u sumaysay markaa nebigu waa goostay markuu saa u goostay ayaa garabkiibaa la hadlay inuu masmuum yahay oo la sumeeyey ayuu sheegay waa dhigay marka nabiga sal l sl isaga iyo marka bishr bnu bara ibni macruur iyo yaa ku dhintay yaa isaga marka yani intuu cunay ayaa labadoodaa cuneen rasuulkana bacdi alculamaa waxay yidhaahdaan markii dambe jiradii uu xanuunsaday iyo yacni ahar iyo raad arrintaa ka dhashay iyuu ahaabay dhahaan culummada qaarna marka siday ahaataba wa fariiqan taqtuluun nebiyaalkii aada lay jirteen iskama daynina weli sidii unbaad u laynaysaan wayn qofku marka marka uu dadka uu dilayo ama uu laynayo haddii uu falankeed haayo oo ficilkeedana uu ku jiro yaynanba u suuragelina wax dilid unbuu ku dhex jiraa ayb sidaasaa marka fariiqan taqtuluunada mudaaric looga cabiray sidaasay leeyihiin aimada qaarkood ambiyadii marka qaybahaas aad u kala qaybiseen waqaaluu quluubunaa gulfun bal lacanahum ullahu bikufrihim faqaliilan maa yu'minuun wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa quluubteenna gulfun waa mid daboolan waay meel ay wax ka galaan ma leh bal e lacanahum ullaahu allaa lacnaday oo naxariistiisii ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed ayuu alla naxariistiisii uga fogeeyey fa iimaanan iimaan iimaanka oo qaliilan aada u yar ayay yu'minuuna rumaynayaan qaliilan maa fa iimaanan iimaan iimaanka oo qaliilan maa yar ayay yu'minuuna rumaynayaan aayaddan marka waqaaluu quluubunaa gulfun quraa'da badanaa gulfun laamku waa reebayaan qiraa'aad qaar oo shaad ah baa waxay ku imaadeen waqaaluu quluubunaa gulfun gulfun marka la yidhaha marka macnaheedu waxay tahay dabool taasaana qur-aanku uu ayidayaa oo waqaaluu quluubunaa fii akinatin mima tadcuunaa ilayhi iyo marka la fiiriyo marka quluubteenna daboola saaranay ka wadaan haddii laamka la godo oo la yidhaha waqaaluu quluubunaa ulufun gulufun macnaheeda waxay ka wadaan baa la yidhi ay awciyatun quluubteennu weelal waayna quluubteennu waa cilmi mid cilmi weelaysay oo cilmigii qabatay oo xafiday way waa buuxdaa marka warka aada sheegaysa meel uu ka galaba male nacam warkaagaan war macno lahayn ah maadaama war macno lahayn uu yahay innaga waaba buuxnaa maba u baahan quluubteennu maba qaadanayso warkaaga nacam qulufunta marka macnaheedu sidaas waa shaykhulislaam ibnu taymiya laakiin wuxuu aada u rajaxay gulfun laamka inuu reeban yahay macnuhuna ay tahay dabool in laga wado nacam qalbigeenna cilmi ka buuxaya waxaa maahane wuxuu yidhi isagu markaa waa daboolan tahay waa qalbigana meel dambe oo ay wax ka galaan ma leh meesha eh, shaygu haddii uu daboolan yahay weelka haddii la daboolo meelay wax uga dhacaan ma ma laha taasuu isaga marka uu xoojiyey ibnu jariir laftiisana macnahaasoo kale u xoojina markaa quluubtii maadaama ay daboolan tahay eh, sababkaas baanaan waxba kaaga qaada karinoo meelay wax ka galaanba maba haynaba markaasaa sidaas ma maahane waxaa la leeyahy quluubtoodu waxaa qalbi dhagaxa ka dhigay oo qalbigooda dhagax ka yeelay oo qalbigooda adkeeyey kufriga ay markaa ilaahay ka gaaloobeen iyo aayaadkiisa bal ee lacanahumullaahu allaa lacnaday oo naxariistiisa ka fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed ayuu alla naxariistiisa uga fogeeyey faqaliila maa fa iimaanan iimaan iimaanka oo qaliilan maa wax yar ah marka qaliilanta waa sifa oo mawsuufa uqad ayaa mawsuuf muqadar ah bay sifo u tahay waa sida ugu fiican fa iimaanan qaliilan iimaanantaa la qadarayna maa yu'minuunada danbaa laga fahmana oo qariino u ana maaduna marka waxay noqonaysaa zaa'ida ama waa sila oo macnaa zaa'idan ka wadaa macnaheedana macna tawkiid bay leedahayo waxaa aada loo adkeyna xagga yaraanta tawkiid fi lqila faqaliila maa fa iimaanan qaliila maa iimaan aada u yar yey yu'minuuna rumaynayaan waxa ay rumaynayaan marka iimaan aada u yar ay rumaynayaan kufriga badan ay ku dhex jiraan walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illahi musadiqu lima macahum wa kanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu walamaa markii jaa-ahum uu u yimid kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabka oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggiisa xaggeeda ka ahaaday kitaabka oo musadiqun u rumaynayo limaa kii macahum iyaga macooda ahaaday u rumaynaayo wa kaanuu walxaal qad kaanuu ay ahaayeen awalna min qablu min qabli majii'i muxamadin sala allahu calayhi wasalam moxamed imaatinkiisa ka horna ay ahaayeen yastaftixuuna kuwa gargaar dalbayo cala aladiina kuwii korkooda ku gargaar dalbaya kafaruu kufriyey jawaabtii marka aawey la maadi jawaabteeda kadabuuhu waa beeniyeen waay markuu kitaabkaa u yimid waayay beeniyeen ayb falamaa markii jaa-ahum uu u yimid maa wixii carafuu ay garteen oo ay yaqaaneen kafaruu way ku kufriyeen bihi maaga shayga qur-aankii falacnat ullaahi ilaahay lacnadii cala alkaafiriina gaalada korkooda ha ahaato ama falacnat ullaahi lacnad eh, ilaahay lacnadiisa cala alkaafiriinay ahaatay gaalada korkooday ahaatay aayaddan marka sababu nusuulkeeda wax badan ayay mufasiriintu ka tilmaamaan khulaasadeeduna waxa ay tahay yahuuddu yahuuddii madiina deganayd waxay dagaalami jireen mushrikiintii madiine iyagana deganaa oo markii dambe muslimay oo ansaar noqday markaas ay dagaalamayaan waxay samey jireen yahuuddu waxay dhihi jireen waxaa dhow waqti uu imaan doono nebi nebigaasaan raaci doonaa idinka mushrikiin baa tihiin waa dagaala waa idinla dagaalami doonaa nebigaas innagana waa ka garab dagaalamaynaa markaasaan idin laynaynaa sidii caad iyo iyo iram loo laayay oo kalean idin laynaynaa markii nebigii ou yimidna waa ku gaaloobeen khulaasadu intaas waa aathaar badan baana kusoo aroortay wax yar aan ka sheegaa alimaamu طabari bisanadihi wuxuu ku wariyey can ibni isxaaq can caasim bni cumar bni qataadat alansaariy can ashyaakhin minhum ashyaakh ansaarta ka mid ah qaaluu waxay yidhaahdeen fiina wallahi wa fiihim yacni fi lansaari wa fi lyahuudi aladiina kaanuu jiiraanahum ayay nasalat hadihi alqisa kusoo degtay qaaluu waxay yidhaahdeen ansaartii kunnaa qad calownaahum waa ka kor marnay oo waa ka adkaanay dahran zaman ayaan ka adkayn fi ljaahiliyati jaahiliyadii dhexdeeda wa naxnu ahlu shirkin annagoo mushrikiin ah wahum ahlu kitaabin ayagana ahlu kitaab ay yihiin fakaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen ina nebiyan yubcathu lآan nebi baa hadda lasoo bixin doonaa natabichu ereygaas aada marka ueer u feeri natabicuhu waa raacaynaa nebigaas qad adalla zamaanuhu waqtigiisii waa dhowaaday naqtulukum macahu waa idinla dilaynaa qatla caadin wayram sidii caad iyo yaram loo baabi'iyaan markaas idiin baabi'inaynaa marka wa kaanuu yastaftixuuna istiftaaxu muxuu noqday nebigaasaa imaad doono waa raaci doonaa markaasaan idin laynaynaa istiftaaxi macnahaas sidoo kale rawaa bisanadihi can cikrimata aw saciid bni jubayr can ibni cabaas ana yahuuda yahuud kaanuu yastaftixuuna cala alws walkhasraj ows iyo khasraj korkooda ayay gargaar dalbi jireen birasuulillahi sal l l slam ay ku gargaar dalbayeen qabla mabcaihi intaan lasoo bixinin falamaa bacaahu allahu min alcarabi markuu alla carab nebiga kasoo bixiyey kafaruu bihi waa ku gaaloobeen wajaxaduu maa kaanuu yaquuluuna fiihi wixii ay ka dhihi jireenoo waa raacaynaana waa diideen waa ku kufriyeen mucaad bnu jabal iyo bishru bnu lbaraa ibni macruur baa marka waxay ku yidhaahdeen yaa macshara yahuud war yahuuday itaqu llaha ilaahay ka cabsada wa aslimuu islaama hoggaansama faqad kuntum waxaad ahaydeen tastaftixuuna calaynaa bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam innagoo gaalo ah mushrikiin ah ayaad nabiyullaahi muxamed aada ku gargaar dalbayseen waa raacaynaa iyo aada lahaydeen wanaxnu ahlu shirkin annagona gaalo aan ahayn mushrikiin watukhbiruunanaa waxaad noo sheegayseen annahu mabcuuthun in lasoo bixi doono wa taasifuunahu lanaa waad noo tilmaami jirteen bisifatihi tilmaantiisa oo wato faqaala salaamu bnu mishkam ayaa markaas waxa uu yidhi akhuu bani nadiir ahaa maa jaa-anaa bishayin nacrifuh waxaan naqaan lama imaanin nebigan wamaa huwa biladii kunaa nadkuru lakum kii aan idiin sheegi jirnayna ma aha bal buhtaanka intaa la eg arag faanzla allahu laayata marka alla aayaddii buu soo dejiyey sidoo kale dabari bisanadihi wuxuu ku wariyey can ibni abi najiix can caliyin اlasdiy aayadda isagoo ka hadlayo wuxuu yihi alyahuudu kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen allahuma bcaث lanaa hada الnabiy ilaahu nebigan soo bixi yaxkum baynana wa bayna الnaas annaga iyo kuwaan dadkan hana kala saare yastaftixuuna yastansiruuna bihi cala annaas sidaasuu ku macneeyey qataade isagana wuxuu yihi kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen allahuma abcad hada annabiya aladi najiduhu maktuuba fi اtawraati nucadibhum wanucadibhum wanaqtulhum ilaahu nabigaa soo bixi kuwaan mushrikiinta waa cadaabaynaa waa dilaynaa suddi isagana wuxuu yihi fayuqaatiluu macahu alcarab inay isaga iyagoo nebiga la jiray carab inay la dagaalamaan istiftaaxi marka sidaas waay ibnu cabaas isagana waxaa laga wariyey kaanuu yastadhiruuna yaquuluuna waxay dhihi jireen naxnu nuciinu muxamadan tanaab aada waadix u si ah naxnu annaga nuciinu muxamadan muxamedan kaalmayneynaa ayb annaga nabiyullaahi maxamed baan kaalmaynaynaa caleyhi mushrikiinta korkooda walaysuu kadalika sidaana ma aynan ahayn oo yakdibuun beenay sheegayeen waayo markii lasoo bixiyey nebiga sal ll ly slam ma aynan garab siinin intan oo aathaara marka maxaan meeshaan u keenaynaa waxaan u keenaynaa waxay tahay bacdi naas baa ama riwaayaad qaar waxaa soo arooray dhahayo yahuuddu intaan nebiga lasoo dirin ayay nebiga ku tawasuli jireen oo waxay dhihi jireen nebigaas jaahiisa ama nebigaas eh, bihada nabiyi ama bimuxamedin kuwaan ilaahu nooga gargaar sidaasaa istiftaaxa ay u fasireen dadka qaarkood waxaana ku timid riwaaye mustadrak xaakim ku sugan kitaabu tafsiir can ibni cabaas qaala wuxuu yihi ibnu cabaas kaanat yahuudu khaybar riwaayadu sidaanay leedahay yahuudu khaybar waxay ahaayeen tuqaatilu aطfaan khaطfaan qolada khadafaan la yidhaahdee carabta ka miday la dagaalami jireen falama altaqow markay kulmeen huzimat yahuudu khaybar waa la jebiyey kuwa khadafaana ah wax jebiyeen facaadat ilyahuudu yahuuddii marka yacnii way soo noqdeen facaadat ilyahuudu yahuud waxay magan gashay marka bi hada adducaa ducadan bay marka magan gasho faqaalat waxay tidhi allahuma inaa nas'aluka bixaqi muxamedin الnabiyi اlummiyi ilaahu waxaan kugu su-aalanaynaa xaqa nebigan ummiga ah alladii wacadtanaa aada noo yaboohday ood noo sheegtay saasay marka ducadaasay marka kuwaan nooga gargaar fa kaanuu waxay ahaayeen ida iltaqow markay la kulmaan marka dacow bi hada ducaa'i bay ku ducaysanayeen fahazamuu qadafaana qoladii qadafaan bay jebiyeen xadiidkaas sida aharkaa ibnu cabaas sidaas uu leeyahay uma qaala alxaakimu xaakim markuu xadiidka soo bixiyey mustadraga sidaanuu yidhi addat اdaruuratu ilaa ikhraajihi fi tafsiir daruuradaa keentay uu yidhi in aharkan tafsiirka lagu soo saaro lagu soo bixiyo wa huwa gariibun waa gariib buu yidhi nam isaga laftiisa haraabuu ku sheegaa feerin min xadiidihi qaala dahabiyu alimaamu dahabi talkhiiska wuxuu ku yidhi mustadraga laa daruurata fii dalika wax daruuro ah oo ku jirta in lasoo saaro male buu yidhi nacam fa cabdullaahi ninka sanadka ku jiro cabdullaahi la yidhaahdo matruukun haalikun waa nin matruuk ah xagga darajada xadiidka <coughs> haalikun oo aada u halaag yacni aada u baaba'san yani xadiidkiisa xataa ictibaar iyo shaahidii midna ma galo sidaasoo marka xadiidkaas aada uu daciif ugu yahay bal yacni hadduusan mawduuc noqonin waxaa weeyaan daciifun jiddan taas marka in xugun lagu dhisaana sax ma aha dadka qaar baa marka xadiidkan soo qaatay waxay usoo qaateen mar haddii rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo aan la dhalinba sidaan la yidhi aayadduna aysaan tilmaamayso tafsiirkeeda meeshaa waxaa laga qaadanaa bay dhaheen marku dhinto kadibna in bijaahi nebiyi la dhihi karo lagu tawasuli karo tawasulkana de saddexda noocee sunnada kusoo aroortay in camalka saalixa lagu tawasulo ducada qofka saalixa lagu tawasulo <clears throat> iyo asmaada alle in lagu tawasulo warkama taagna laakiin nebiga asxaabta say ugu tawasuli jireen ducadiisay ku tawasuli jireen markuu noolaay waana kasoo hadalnay hadda ka hor fatalaqaa aadamu iyo markaan xoogaa ka yar hadlayna xadiidkan marka dadka wax ku dhisaaya marka masaladaa marka ku dhisaya usoo deliishanayo xadiid aada daciif u ahoo culamaau lxadiid ay aad u daciifiyeen lislaam ibnu taymiya qaacidatun jaliila fi tawasul walwasiila wuxuu ku yidhi aharkan qaraabaaba ka muuqata qaraabada ka muuqataa waxay tahay taariikhda maba la sheeginba yahuud iyo khadafaan inay dirireen dagaalameen khadafaan inay yahuud ka adkaatay markii dambe yahuud inay khadafaan ka adkaadeen wax taariikhoo lagu haayo ma lahan xataa marka wuxuu yihi xadiidkan ninkan nin been sheegi yaqaan ma ahanuu yihi xataa oo xataa haddii uu been sheegayo tan oo kale yacni qof been sheegi yaqaan xataa ma sheegin buu yii ayb oo ninkan marka yani kadibkiisu wax aad yani nakaarada ku jirta ay waadix iska tahay ayb sidaas oo halkaa isagana uu kaga tilmaamay oo kutubu tawaariikh wasiyar laguma sheegin intisaaru lyahuud calaa khatafaan laguma sheegin bal yahuudda aayaddan ay ka warramayso qoladii madiina deganayd waayo waxa laga hadlaana ows iyo khasraj khatafaan ma aha waxaan oo aathaarana waa arkayseen marka kulligood waxay isku raacsanaayeen yahuuddu inay ahaayeen yahuudi madiina ee yani aws iyo khasrajna dadka dagaalka uu kala dhexeeyey inay ahaayeen ayb bal khaybar mar dambaa yahuudi halkaas la yani qaarkii madiina laga qixiyey iyaa khaybar la geeyey ayb halkan marka iyada taasaa ku jirta haddii aayaddan sidoo kale waxaa laga qaadana ayb walamaa markii najaa'ahum ugu yimid kitaabun kitaab kitaabka oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday kitaabka oo musadiqun u rumaynaya limaa kii macahum iyaga macooda ahaaday towraadka ay gacanta ku hayaan u rumaynayo oo kitaabka ay aaminsan yihiin oo towraad iyo u rumaynayo wa kaanuu walxaal qad kaanuu ay ahaayeen min qablu min qabli majii'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga imaatinkiisa ka horna xaal ay ahaayeen yastaftixuuna inay gargaar dalbaayeen oo ay guul raadinaayeen cala aladiina kuwii korkooda ay ka guulaystaan kafaruu kufriyey korkooda ay kagar ku gargaar dalbaayeen sidaasay ahaayeen markii kitaabkii uu u yimid iyagoo sidaasna ah kadabuuhu waa beeniyeen waay lamaada jawaabteedu halkaas waa ile lamaada jawaabay rabtaa falamaa markii jaa-ahum ugu yimid maa ay ladii kii carafuu ay carafuuhu shaygii ay aqoonsadeen oy garteen markuu u yimid kafaruu way ku gaaloobeen bihi shaygaa waa ku kufriyeenba maada marka qur-aankaa loo jeedaa iladii qur-aankii ay aqoonsadeen markuu u yimid waa ku kufriyeen ama maa bimacnaa man in laga macneeyo falamaa markii jaa-ahum ugu yimid maa ay man axad carafuu ay carafuuhu ay garteen axadkii ay garteen waa nebiyullaahi moxamedi markuu u yimid kafaruu bihi way ku kufriyeen marka kafaruu bihidan falamaa jaa-ahum ay jawaab u tahay walamaadii horena jawaabteedu waa muqadar bacdi nuxaad waxay leeyihiin walamaada hore iyo falamaadan dambeba kafaruu bihida baa labadaba jawaab u wada noqonaysa qaarna sidaasay marka leeyihiin falacnat ullaahi ilaahay lacnadii cala alkaafiriina kuwa ilaahay ku kufriyey korkooday ahaatay naxariis alla marka waa ka fog tahay ruux gaal ah marka waxaa laga qaadanaa marka aayaddan macno aada u ballaaran oo waxay tahay masalo culimadu ka hadlaana jirto ay ah cilmigu camalka ma ka takhallufi karaa yacnii qofka isagoo cilmi leh in camal laga waaye ma dhici kartaa cilmiyuu leeyahay inqiyaad iyo istislaam in laga waaye ma dhici kartaa aayaddu waxay daliil u tahay inay dhici karto waayo yahuuddii falamaa jaa-ahum maa carafuu ayaa la yidhi inay aqoon iyo cilmi leeyihiinaa la sheegay haddana camal ma leh oo cilmigii maynan ku camal falin asbaabta marka cilmigu camalka oo uga takhallufa marka maxay tahay alimaam ibnu lqayim miftaaxu daari sacaado uga hadlay ilaa toddoba mase sideed sababooduu ka dhigay uu gaarsiiyey ama toddoba ama sideed maanic abu isxaaq shaadibi muwa almuwaafaqaadka muqadamaadka horena isaga laftiisu marka saddex waxyaabood uu sheegay oo ay dhici karto cilmigu in camal qofka isagoo cilmi leh inuu camalkii ka jeesto keeni karo ayib isaga marka dhinac kalow ka galay imaam ibnulqayimna اlqayimna dhinac kalow ka galay alimaam ibnulqayim marka wuxuu tilmaamay waxyaabaha toddobada ama sideedda waxaa ka mid a hadda arrintan yuhuud inay nebiga u hoggaansamaan waxa ka celiyey waa maxay xaasidnimada markuu noqday ay arkeen inuu ka dha nebigu soo baxay carab oo iyaga uunan kasoo bixin xaasidnimo darteed ayay wixii ay ogaayeen iyo iimaankii inay u hoggaansamaan ay uga tageen idan marka xaasidnimadu waa maanic qofka cilmi isagoo leh naar inuu ku galo oo uunan cilmigaa ku camal falin sababi karo wy waana arrintii abujahal iimaanka uu uga haray wy oo kutubu siira waxay sheegayaan abujahal wuxuu yidhi annaga tanaafasnaa naxnu wa bani cabdimanaaf wa banu cabdimanaaf annaga iyo reer bani cabdimanaafaa tartannay wax walboo khayr ku tartannay xataa sirnaa ka farasay rihaanin ilaa aan noqonnay laba faras oo la tartansiiyo markaasay waxay yidhaahdeen reer bani cabdimanaaf minaa nebiyu annaga nebi baaba naga soo baxay yuuxaa ilayhi loo waxyoonayo markaasuu wuxuu yidhi innaga haddaan reer bani maqsuum iyo aan nahay annagana waxaan go-aan naga ah buu yidhi inaanan u rumaynin nebi reer bani cabdimanaaf ka soo baxay yani xaasidnimada oo qoladaas xasdaayaa waxay ku keentay naar inuu isu horseedo walciyaadu billah xaasidnimada marka cudur aada u daran waaye oo noloshaada aakhiro dhibaato u keeni karto waa in layska ilaaliya marka dhaan xaasidnimada siyaalo kala duwanay dadka u geli kartaa mar waxay u gelaysaa xaasidnimo xagga qabyaaladda nacayb ou qabiil u qabo ama uu cid kale u qabo darteed ayuu xaqii isagoo og uga leexanay nacam soomaalida waxyaabahaasna mahmaahooyin qaab daranay ka leeyihiin nacam rag ciil cadaabuu ka cadaab uu ka doortay iyo nacam cadaab wax la dooro kara ma aha nacam ilaahan ka magan galnay nacam waa mahmaah aad u xunoo ka tarjumayso alla ka cabsi la-aan ka tarjumayso ayb qeyb kale waxay tahay iyaguna dadku markay aragtiyada diiniga ah, yacni kooxaha diiniga kooxaha diinta u nisbe sheeganayo firaqa iyo axsaabahan tirada badan iyaguna waa isxasdaan qolo qolo kale wax u ogol male haddii ay qoladaani wax xaqa ku taagan tahay oo ay uga hormarto qolada kale intay xaqaas raaci lahaayeen ma samaynayaane waxay leeyihiin shaygii xaqa ahaay ayay durayaan bancam waxaas xaq maaha wax ka jira male waxay u raadinayaan marka qiil iyo nusuus waxaa ka fiican aduu ninkan xumaa qaladaadkiisa iyo waa meel laakiin waxa saxan hebel dartiis inaad uga tagto xaasidnimo doqonnimo ah way waxaad ka keenaysidna male ilaahayna waa uga fogaanaysaa taasna marka xaasidnimo noocaasna aaday iyadana u jirtaan tanaafuska adduunyaduna waa keenay iyada lafteeda in qofka uu xaqi ag maro si uunan hebel adduunyada uga dheeraynin darteed waxyaabahaasoo dhan marka in ilaahay looga cabsado oo qofka aa yacni qalbigiisa waxa soo waaridayee ku imaanayo inuu aada u koontaroolo cudurada noocaasoo takabur kibirka iyo xaasidnimada iyana uu iska bixiyo midda isaga alimaamu shaadibi iyo uu tilmaamay waxay tahay ama cilmiga ayaan cilmi saxa ahayn ama cilmigii ayaa marka waxaa eh, waxaa ku jiro ama cilmigii baan cilmi saxa ahayn ama qofkii isagaa caalim ismooday ma ahan caalim maba ahan ba inuu wax og la moodaa maahana waxba ma oga xaqiiqatan aduu siyaal noocaa saddex shay oo isaga laftiisa uu tilmaamayaa nusuus iyo waxbuu keenayaa ayb meeshaa marka maanican xasadka ayaa nimankan hadda ku dhacay falamaa markii jaa-ahum uu u yimid maa ay ladii kii ama maa man uu u yimid axad carafuu ay carafuuhu ay garteen waa nabiyullaahi moxamed ee kafaruu bihi way ku kufriyeen waa ku gaaloobeen fa lacnatullaahi ilaahay lacnadiis cala alkaafiriina kuwa ilaahay ku kufriyey korkii korkooda ayay ahaatay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih